والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم waxaynu ku soo jiray qolyihii yuhuudda ahaa ee madiine ku xira ama deganaa ee nabigu ballanta ay ka dhaxaysay iyo heshiiska in la isnabadgeliyo madiinaa la wada difaacdo oo mid walba ee ballankii ka baxaya cahdigiina burinayay qoyska hadda u dambeeyey baynu caawa galayna reer quraydaa la yidhaahdaa mar hore iyagoo cahdigii soo jebiyey oo haddana nabigu cahdi cusub la galay waa inaga soo maray markuu nabigu la dagaalamayay reer banu nadiir mar labaad bay ku noqdeenoo markuu nabigu sal l slam la dagaalamayo carab isbahaysigeedii qaswat eh, axzaab bay haddana eh, cahdigii iyo ballankii buriyeen kadibna nabigu sal l slam isagoo iska eh, intuu ka soo noqdo dagaalkiiba inuu nasto oo hubkii dhiga doonay ayaa jibriil u yimid jibriil baa marka yidhi waa inaad kacdo dagaalanto oodan fadhiisanin wa amaa quraydatu reer bani qurayda fakaanad waxay ahayd ashadda alyahuud yahuud midda u daran cadaawatan collaytanka lirasuuli illaahi rasuulka ilaahi lala collaytamo iyo wa akladahum midka kuwooda u adag ee u daran kufra xagga gaalnimada ah ile nabiga iyo muslimiintiibay in badan la dagaalameen ballamo badanna waa ka baxeen dhib badanna waa geysteen idan ayagaaba ka daran kuwa kale walidaalika saa awgeed baa jaraa waxaa maray oo ku dureersaday calayhim calaa qurayda maa shay lam yejri aan dureersanin calaa ikhwaanihim walaalahoodii kale yuhuuddii reer bani qaynuqaaciyo oo ayagu marka adircaad iyo shaam loo qaxiyey iyo reer banu nadiir oo ayagu loo qaxiyey khaybar ayagu marka lama layn kuwan ayagu laakiin xabaal bilaash baa loo qodi doonaa wa kaana sababu ghaswihi duulaanka lagu qaaday sababkiisu wuxuu ahaa anna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam lamaa kharaja markuu nabigu u baxay ilaa khaswati alkhandaqi duulaankii muxuu ahaye godka ama muxuu ahaaye xabaalbilaashta iyo godka weyn ee khandaqa ah laisku wareejiyey waalqowmu qolyuhu oo markaasi yuhuudda ana macahu maca rasuulilaahi sulxun ay muslixiin sulxi bay markaa nabiga ka dhexeeyey reer qurayda iyo asaga jaa waxaa yimid xuyay ibnu akhtab baa yimid oo sayidkii reer bani nadiir ahaa oo loo qaxiyey khaybar muxuu u yimid si hoosoo qarsoon ilaa bani quraydatu u yimid fii diyaarihim guryahay deganaayeenba ugu yimid markii carab u arkay inay soo duushay oo quraysh ay dhasha soo qaadatay oo reer najdi iyo reer khatafaan yimaadeen ayaa wuxuu is yidhi jaaniskan ka faa'iidayso moxamed maanta laga awood badan yahay ha la muqooniyo marka quraydana dir oo ballanka ka baxdo say markaa dhinaca kale muslimiinta oogu dhuftaan marka hoos bintuu soo dolondulceeyey oo habeennimo soo guuray oo khaybar ka yimid ayuu reer bani qurayda dhex galay oo markaa diray oo waday oo waday oo yidhi carab raac taageera maantaa loo dhilqaadayaa moxamed iyo tolkiiye maanta ka faa'iidaysta qaala wuuu fa qaala wuxuu uhi xuyay ibnu akhtab qad ji'tukum waxaa idinla imid bicizi dahri sanadka sharaftiisii xilliga aada guul iyo libin heli lahaydee ama aad xoroobi lahaydeenoo gobannimo ay idiin soo xaroon lahayd baa la joogaa waa goormo waa maantee jaaniska maanta yuudan dhaafin buuri ji'tukum waxaa idinla imid biqurayshin quraysh calaa saadatiha maca saadatiha quraysh iyo ugaasiheedii oo socda wa khatafaan nimankii najdiyiinta ahaa calaa qaadata hoggaanadeeda oo socda quraysh oo wadata ugaasyadeedii iyo reer khatafaan oo wata hogaamiyaalkii dagaal oo dhan baa meesha jooga idinku unbaa maqan quraydo wa antum ahlu shawkati ay ahluquwa nimanka awoodda iyo cududa u saaxiibkaabaatiin iyo wasilaaxi hubka ee fahalumma ina keena buu ihi xataa nunaajiza ilaa aanu muxua isu dhiganno muxamadan muxamed oo wanafruqa minhu aan ka farxalane muxamed maanta aynu kala baxne soo diyaar garooba carabi waata quraysh waata reer khatafaan waa kuwa toban kun baa labadaa askari muxamed baa madiina lagu galahaya waa la dul fadhiista maanta guushaan ha ka hadhina buui faqaala lahum ra-iisuhum reer banu qureed wuxuu ku yidhi faqaala lahu ra-iisuhum ra-iiskii reer banu qureed wuxuu xuyayu ku yidhi bal ji'tanii wallaahi bidulli dahri ilaahay baan ku dhaartay waxaad ii keentay gunnimo iyo xilligii la ceeboobi lahaa maxaa yeelay maxamed kuwan wuu ka adkaan allaana u gargaari kadibna aniga keligii bay ujuunsan doonaa marka meel cidaad dhigi doontaa inigoo faraha iga qaadbul maxaa yeele wuxuu ogaa sidii loo galay ree banu nadiir wuxuu ogaa sidii loo galay ree banu qaynuqaac carabi inaysan tabar haynin suubanaha iyo saxaabadiisuna niman mintida haya oo mayal adag ay yihiin warka waa haya bal ji'tanii waxaad iila timid buuhi bidulli dahri sanadka ceebtiisii baad ii keentay ceebe inay iga raacdo oongumabaad doonaysaa buuhi iddaha farhayga qad wuu dayn waayey su u waday xoolo u ballanqaaday rag baan kan keenahaya hub baan keenahaya su u waday buu hawsha ku riday shayaadiin baan kaa hadhayna moogta wuxuu idhi ji'tanii waxaad ii keentay bisaxaabin daruur baad la timid buu araaqa maa ahu daruur da'day oon biyo wadin oo iska socoto cadow qowqowlaynaysaad ii keentay fahawa yarcud waa guuxahaya ama waa unkadahaya wayabruq waana hilaacahayaabuu waa daruur aan biyo lahayn baad iila timid buu bimacnaa quraysh iyo reer najdi iyo reer khatafaan nuxur ma laha buuri macnawiyaadna ma laha moraal ma laha niman maalin dagaalami kara ma aha nimankanna waxaa ka xidhan oo go-aankaa inay dagaalamaan god bay isku wareejiyeen meelo yaroo sur surmay u sameeyeen meelihiina warmay la taagan yihiin iyo bilaaway la taagan yihiin eebooyi fooda lama gelin karo nimankaan niman isdhiibaya ma igu aafayni boni o aan iska joogo reerkayga dhaqde ummad intan yartan haysta iga baabi'inta maxaa jiro quraysh way dhammaatay nin qarnin eh, kuraadkeedii eh, diraceedi haldoorkeedi waa la-day buuri ree najdina waa niman ree baadiye oo ree koraadoo markay maalmo ay kaneecadu qaninto dabayl iyo qabowna ay ku dhaco way qixi doonaan waxba tari ma hayaan buui meeshan rag dagaalamaadan keenin daruur baad keentay buu muxuu ahaay xaggana unkadaysa hilaacna waac ku haysa laakiin aan biyo dhiiqaynin oon laga cabaynin sagaari kama cabto waxaad wado nin wax garanhayo laakiin waa la dayn waaye godkii baa lagu riday falam yazal ma uusan ka zuulin xuyay ibnu akhtar ugaaskii muusan ka zuulin yukhaadichu inuu dhagrahayo oo wayacidu wax u ballanqaadayo wayumaniihi uu rajogelinayo rajogelin kanay noqon maanta maxamed waa jabhaya soo ma aragti inay god ku urursadeen soo ma aragti inay handaq isku wareejiyeen soo ma aragti soo ugu waday carab inay diyaar tahay maanta waa la kala bixi weye ama maxamed dahaadu cuni ama annagayna cunaysa warkaasuu la soo istaagay anigoo i weydii xataa ajaabahu ilaa uu ka yeelay warki malgiibaa galimood baa ka adeegi doonay xataa ajaabahu ilaa uu ka yeelay bishardi an yadkula macahu fii xisni wuxuu ihi waa yahay adiga ugaaska rooxuyay ibn akhtab ugaaskiisa ah godka ila soo galmo meeshii laygu dila ha lagugu dilo laakiin hadhow baad dooni inaad baxsatood khaybar aado anigana iga tagto maxamed iyo muxuu ahaa nimankan saxaabada colka ah ee warmuhu ka soo horeeya bishari laakiin maca shardi an yadkhula inuu la galo macahu la jirankiisa fii xisni yusiibu ha ku dhace maa asaabahum wixii reer bani qorada ku dhacsu asagoo ugu dhaco fa facala waa yeel wuxuu ihi waa kula galahaya wanaqaduu waxay buriyeen quraydu cahda rasuuli illaahi nabiga ballankiisi cahdigii bay ka baxeen weliba maysan cadaysana khaa'imiin wey ninkood u qudha war nin yow ballankii inoo dhexeeyey iyo nabadii waa ku tunto waan diidaan la soco iska kay dhici iskansii war la garan sirdoonkii marka nabi maxamed sal slam ayaa durbo keenay nabigu wuxuu lahaa jawaasiis cuyuun aada hawshaa u beeqaaqa tobankii saxaabi ee caasim bin thaabit uu watay uu ka badbaadi jiray camr mayt adamri ama muxuu ahaay khobin cadiy laga laga qaban jiray kul wuxuu u diray inay sirdoon bay ahaayeen inay soo beeqaaqaan oo isahanshaan carab iyo quraysh waxay ku beeqaantay waxay maagan maxay marayso waxay karanaysa beryahan nabigu marka sirdoonkiisu khatar buu ah qaabkay u socdaan iyo say u dhaqmahayaan iyo wuxoo dhan baa la fiiriyey sirti baa baxday kadib nabigu wuxuu yihi nimankaasi aadha lala socdo rag khaasa u sameeyey zubayl cawaam ka mid yahay oo xudayfa ka mid yahay in dhaqdhaqaaqa nimanka reer bani lala socdo lagana ilaaliyo muslimiinta inay muxuu aha dabagoostaan ama haweenka muslimaadka u dhaca wa adharuu waxayba muujiyeen sabahu nabiga ina cay aflagaadayaan aflagaaday bilaabeen dandaansi fa balaga rasuul allah rasuulka ilaahi waxaa gaadhay alkhabaru khabarkii baa gaadhay fa arsala ciidan buu diray iyo sirdoon yastaclimu اlmra isagoo xaaladiisa ogaanaya in hawsha la ogaado la qiimeeyo warka la hubsado ay ballantii bay ka baxeen ku duulo on mehe hawsha waa in lasoo hubsado wax xugum sharciga lagu dhisi karo weerar lagu dhisi karo dhiig mucaahidiin lagu banaysan karo waa in la helo fawajadahum wuxuu helay nabigu markuu dabagalay qad naqaduu lcahda ballanka iyagoo buriya fakabara allahu akbar guul weytan qureydana mawtaa ka adeegi doona maxaan qaxinay reer banu qaynuqaac oo ka badnaa todoba boqol oo nin ahaa banu nadiir baa raacay qoysku u dambeeya laangaabka laakiin musiibada ah ayaaba hadda soo hadhay saddex boqol iyo afartan nin oo dagaalyahan bay ahaayeen raggii maalinkii leelay intaaba nebigu odaygoodii iyo kii biyo duuliyee qaan gaadhay ee dhowriyo toban jirka ahaa kulli nabigu gonfi godweyn baa intii loo qaday baa lagu guray hal nin fiigin waa adilada u daliishada ibnu xasm inuu gaalada waayeelkeeda wixii gaashaanqaad ah iyo cutuskeeda aan la kala reebayn wuxuu leeyahay mar hadday cutush yihiin iyo hadday muxuu ahaay wiil yaroo hadda hana qaaday oo kacay u yahay kulli markaa waa la dilahaya shaaficiyada iyo maalikiyada iyo jumhuur ahlicilmiga nin odayga waayeelkii asagu aan waxba qaban karin iyo caantatabka iyo midka meelaha iska fadhiya handikaafka iyo muxuu curyaanka iyo midka calaanka iyo halaska daayo dayl baan rabaa buu leeyahay reer bani qoray gabdhahoodii iyo haweenkeedii carruurtoodina hadde waa la addoonsaday raggoodina dhammaan waa la laayay oday baa la sii daayay baa idinka rabaan ad keentaan haadihi sunatu rasuulillahi fi naaqidiin amaa fi lkafarati almutadiin fa min baabi alawlaa u dhammaan hayaan kuwana naqdiga u dhammaan hayaan idan labadaa markaa dhiigga bannaysay muxuua iimaan la-aanta iyo ammaan la-aanta waa isku baabbul isku meel in la mariyo wey marka aad buu u fadliyaa qadiyada muu ka niqaashayo fadaluu dhigaa ibnuqayim laftigiis wuxuu leey waa asagaa ku garle hawsha ayada waxaan ku jawaabna ma hayno waa laska waa la iska dayn karaa waa goonidu oo odayga hadduuba nacfina uusan lahayn dagaalla uusan taraynin ee ra'yiyo tala uusan bixinaynin in la iska dayo way bannaan tahay muxuu ahay tacliilan bilcillati alcaama maa kaanat haadihi la tuqaatil haweenaydii la dilay ee khaalid iyo raggii la socda ay muxuu ahaay birta qaadsiiyeen oo nin saxaabi ah dilo ku khaldamay nabigu wuxuu ku celinayay middan maxaa u disheen ma aysan dagaalami lahayn naag dagaalami karta ma ahayn maxaa ku falaysaan idan cilatu aday tahay alqitaal odayga waayeelka ah een dagaal geli karin laa af iyo adin iyo tale iyo ra'yi midnaba in la daayo oo la ilxaaqiyo dumarka ciladaana lagu celilayo way bannaan tahay laakiin haddii la cilatu ha lagu dilo iyo wanaqdi wahwa min qowmihi maay markaas daliil bay ubaahan tahay lagu diida hawsha ayada ah bay ubaahan tahay xadiidkii jaabir ibnu samr waa inaga soo sheegnay nabigu i muxuu ahaa istabquu iqtuluu shuyuuka almushrikiina wastabquu sharkahum gaalada waayeelada laayo indhaha ka rida dhallinyaradana daaya kuwa dhallinyarada ayagu weli aan qaan gaadhin iyo carruurta ah hala daayo oo hala koriyo oo islaamka lagu barba inay islaamaan oo ummadda anfacaan bal laakiin odayga ruujimada ah ee miriraystay ee gaalnimada ku daxalaystay ee ilkuhu daatee inuu islaamo waa adag tahay kaasi waa in adduunka la dhaafiyo midda kale odaygu wuu arrimin haya musiibo wey saa ha yeelo kan ha la yeelo kan ha la sameeyo dagaalkii xunayn ninkii ahaa durad ibnu sima oo boqol iyo labaatan sano jira bay ree bani haqiif iyo ree hawaasin la tashadeen waynimay marka hoodaystaan oo jecel yihiinna waa ahaa waynu gaadhi doonaa insha allahu tacaala markaasi dheh waxaan rabnaa inaad dagaalkan hogaamiso ood muslimiinta maanta fooda geliso wuxuu ihi anugu horta wuxuu ihi dagaalamo geli karo nin hadda tale iyo ra'yi garan karana ma ihi waan cantatabay maskaxdii oo dhan baa muxuu ahaa islaatay waxba garan maayo laakiin waxaan garan buuhi ra'yiga sawaabkaa markuu imaraan garan hayaay intaad fadhiisataan oy abbaanduuliyaashii nimanka saraakiisha iyo qaadada isu yimaadaan hortayda ku tashada buui sida muslimiinta loola dagaalami lahaa sidii looga hortegi lahaa hortayda ku tashada ra'yiga sawaabka markuu imareen maqlo baan garan buuhi laakiin anugu hadda maskaxdaydu iyo maankaygu waa ka liitaa inaan ra'yi cusub iyo talo madax bannaan keeno oday musliim u ahaa boqol dagaal buu hogaamiyey fii hawaasin wathaqiif faintasara fiiha musiibuu ahaa marka way jeclaayeen boqol dagaal ayuu filjaahiliya hogaamiyey dhammaanteedna intasara fiiha marka nin wuxuu ahaa ay jecel yihiin oo sida khaalid loo jeclaabaa u jeclaayeen marka waa ka waayeelay marka dambey tashadeen oy fadhiisteen hawshii baa la waday waa la waday waa la waday nin baa yidhi caruurta iyo haweenka aan qaadano xoolaha iyo lo-da iyo waxaanti iyo dad iyo dunyo hortaan geynaynaa inagoo dhanna waan ku guuraynaa xoolaheenna iyo carruurteenna iyo dumarkan waa inaga horeeyaan haddii laakiin rag raggu oo soolama ay sabka hora tagaan oo dagaalamaan haweenkii carruurta iyo xoolaha aan guryaha kaga soo tagno hadday haziimo timaado ama birtuna qabato la cuslaado ninka ragga inuu caro caruurtiisii reerkiis cara laga yaaba ninka xandhadiisi iyo beerkiisiiba hortiisaa loosoo dhiga buui saan loo cararinba ninka figa aggee u figahay caruurtiisi haweenkiisii gacan cadow bay gelahayaan hantidiisii gacan cadow bay gelaysaa meeloo ku noolaana ma jiro markuu inuu ku nafbaxo ku diriro ilan ilmihii ka cararmay islaantiisa ka cararmay uu ku dhimanaya sidaa ha la yeela buui markaasuu hada huwa ra odaygii waayeelka dhegeysanaya cutushka wuuu waata talada waata ninkan fikirkiisaa fiican ninkan siduu ya hala yeela inaan rara kulligey markaasu haddana wuxu meeshaan ka dagaalgelaynana ritibaan waa waayey dhala ritibaan saaranahay xaggeed maraysaan meel heblo meesha loohan muxuu ahaayey awtaas marka la marahay yu halkan dega meeshan waa tuma waa meel heblo soo buur heblo bidix ahaa halkana togi soo ma dhankan soo biyihi halkan dega halkan ka dagaalgala bartan yaan la dhaafi waa meesha saxabad ku jabe hawsha hawl adag beedo waxaa ka taliyey rugcadaan balaayaa ka tali ilaahayn baa muslimiintu u gargaaray mooyeen oo yawma xunaynin baa ka dhacday marka nimanka noocaasa ah iyagu in la dilo waa muttafaq odayga waa cutushka laakiin talinaya ama ra'yi bixinaya ama maal bixinaya ama muxuu ahaaye ciidankaba badinhaya asagoo in isha laga rida muran ma laha haweenaydu hadday dagaalantay in la dilo waa ijmaac marka la dayn oo markay bilcaan tahay oy faraajejeecsantaho cilaamanta gurigeeda joogto hadday laakiin soo labisto oy jaakat qaaato sidii muxuu ahaayey ay usoo deergarowdo sidii raggi ishaa laga rido sidaa darteed baa alimaam axmed shaakir alcallaama markay reer masr la dagaalamayeen faransiiska iyo ingiriiska wuxuu hi haweenkai ingiriiska iyo faransiiska waa la layn sida raggi baa loo layn liannahuna mujanadaatun buuri waa mutarajidaat rag weeye buuri lootay cunaha kugu dhufan waaba naag tababaran buurio kumaan way ka baxday eh, dumar nimadii khandaqi waxay gashay buuri ragga marka taa waa la dili haween masaakiina laga hadlaaya laakiin islaan muruq muruq go ayood ood mooyeysa mxuu ahaaye nin afartan jir ah taa iyada wuxuu yihi indhaha laga ridaaya gabagabadu marka waxaa weeye odaygan waa aafeeyey oo nimankii qoyskii reer bani qureed asaga aafeeyey oo dhib u geystay fa kabbara nabigu waa takbiirsaday ilaahay buu ku xamdiyey faqaala wuxuu ihi abshiruu yaa macshar almuslimiin muslimiinay bishaaraysta ilah baa idin gargaari doona kuwana way jabhayaan reer banu quraydana mowtaa ka adeegi oo nabi wuxuu yaqaanay nin ballan ka baxay inuu jabi og yahay waa inaga soo maray maa naqada qowmun alcahda ilaa udila calayhim alcadow ninkii ballan buriye ee ballan cahdi ka baxa wuu jabaa cuhuudda waa in la ilaaliyo ballamaha waa in la ilaaliyo marka hore gelina gelina haddii aada gashana ka fiirso burintiisa ilaa binaaqidin sharciy dhibka laakiin haddanaysta waxaa weye ballan bay muslimiintu gelahayan markaasa labaatan goor soddon goor bay gaalidu burin oy jebin haddana waxaa li haddana aan sii wadno muxuu ahaayey mxuu ahaayey mxuu ahaayey khariط الطريq iyo mxuu ahaayey alcamaliyaat camaliyat الsalaam iyo laabudda min tafciil camaliyat الsalaam weligaa un salaam salaam salaamkaan baan daba taagana waxba kama jiraan si fiican baa naloo bartay nabigu marka asagu si in yar laga agbaxo cahdigiisa iyo ballankiisa sidai ninbu u jawaabi jiray iyo nabi laakiin inagu adma maa weligeen ballan ha socoto waa lagugu ciyaaro geedba geed ku dhiib waa kugu dhammaatay carab xaggee salaam maay ka keentay boqol sano ay salaam wadaan waxaan damaar iyo dulli iyo anyaan darra maysan ka keenin qolyahan muxuu ahay reer somaaliya galbeed waxay yidhaahdaa gaal bay dhaheen muxuu ahay nin buu yaqaana nabi ma yaqaan ninka gaal la yidhaha nin buu yaqaana iska dhiciyo indhaha taabta oo indhaha faraha oo la xisaabtama laakiin ninkan waa awliyo rasuul ilaahay weye nabi weye ka leexo ma yaqaano san kufurta ka gelinaya ixtiraam iyo ceesid iyo sharfid iyo qadarin ma yaqaan inaad la xisaabto dood meel saarto ayuu kugu ceesahayaa falama insarafa rasuulullah rasuulka ilaahay markuu kasoo gadoomay u soo ila almadiina lam yakun ilaa an wadaca silaaxahu fajaahu jibriil cafa allaahu canka riwaayadii muxuu ahaaye bayhaqi fidala iyo abu nacaym wuxuu ihi cafa allaahu canka ilaahay ku cafiye ma adoon reer binu qurayda meel saarin baaba nabi maxamed oo nasanaysaa ood qabayso hubka aad dhigtay abadan annagu waan dhaqaaqanay soo bax adiga ciidankaad jibriil wuxuu ihi ciidankaygu muxuu ahaaye bil dhan buu dagaal ku jiray waa daalay waa rafaadsan yahi hayar nasteen maan ukaadin warka jooji baa lii ciidanka soo bixi waan kaasii horeyn waxaan ku furahaya hawo iyo cabsi iyo argagax hawlihii aan kusii dayn jiray cadowga baan sii wadi iyagoo gerirhayo wada ruxanhayaad iman doontaay iga daba ima buui warka jooji jibriil baa sii dhaqaaqay bacdulansaar waxay dhaheen wadadae ku dhaqaaqay jibriil nabigu noo tilmaamay habaas iyo boor baa kasii kacay ciidan iyo farda gulankood iyo habaas iyo cerkas qabtay ciidan baa ku dula malaaig la yidhaah yaa meesha ku baxay marka waaa nabigu waa kacay falama saraba ilى اmadiina markuu nabigu usoo gadoomo khandaqi ka soo laabtay lam yakun ma ahayn xaaladdu waktigu ma ahayn ilaa an wadaca nabigu inuu dejiyey salaa xubka uu oo fajaahu jibril baa u yimid saasuu nabigu seebtii waranka u dhegay ee intaad halmad iska sigta ad qabaysatid baa jibriil soo istaagay faqaala wuxuu yidhi awadacta silaaxa hubkii miyaad dhigtay cadiiraka min muxaaribna waa riwaayo kaleo cinda mxuu ahaaye abraani cadiiraka min muxaarib iyo cafa allaahu canka labadaba marka jibriil nabiga waa canaantay wallaahi allaan ku dhaartay ina almalaa'ikata malaa'igtu maxamadow lam tadac maysan dhigin aslixata hubkeeda hawshan malaa'ig baa waday annagu dagaalkii baan ku jiraa markaa nooga dhixma dagaalkayda soo kaca soo dhaqaaqa fanhad hingo oo soo kici wey biman macaka fanhad soo kac baa layidhi usoo dhaqaaq biman macaka ilaa bani qurayda adigay inta kula socotaba soo aada reer bani qurayda nimankan cadow ilaahay weeye ballankina waa buriyeen madiinana marka dagaan ooma aha waa in laga saaro fa inii anigu saa'irun amaamaka hortadaan sii socon haddaan jibriil ahay uzalzilu <clears throat> waxaan la garirin buui bihim ayaga xusuunaha dhufaysay ku jireen baabaan ruuxaya waarkoodaba dhufayskiiy qalcaddi ninka uu ku gabahayay ayaaba lagaga furaya shoocaa iyo gariir haddaad godkiiba aama abad kugu soo gashaa adoo dhufays khatara ku jira iyo adii kan mm, ka boodba banaan baad dhigi adoo baabuur saaran baad imaba socdo ka boodi baabuurka ordahay adii maba socdoba cagahala meel laba gaari mayse naftu hadday kuqabata mogta halis wey waaqrib waxaan tuuri fii quluubihim arucba argagax iyo cabsi baan kusii day fasaara jibriilu jibriil baa socda fii mawkibihi min almalaaika ay fii jamaacati wa ciidankiisii iyo guutadiisiibu la dhaqaaqay malaaigta wa rasuul llahi rasuulka calaa aarihi uu ka daba tegey raadkiisiibu isna dabagalay fii mawkibihi maca mawkibi min almhaajir ansaar nabiguna ansaari muhaajiriin buu kacaystay jibriil iyo malaigna waa israaceen waqaala liasxaabihi yowmaidin nabigu asxaabti wuxuu kuhi maalinka ayada duhurkii markuu saa u baxay baa laga soo noqday duhurkii markuu galay baa laga soo noqday eh, eh, khandaqii dagaalkii carbeed kadibna casirkoon la gaarin bu nabigu hal dhaqaaq laguma tukan karo meelaan ka ahayn reer bani qurayd oo fog xaafad fog bay deganaayeen wuxuu laa yusalliyana yuusan tukanin axadukum midkiin alcasra salaada casr ilaa fii bani qurayda ilaa aad reer bani qurayd dul fadhiisataan salaad casr lama tukan karo hadal cad buu nabigu la yimid xadidku ad fi saxi buhari waayri marka fabaadara fabaadaruu waa degdeen saxaabadii ilaa imtitaali amrihi nabiga amarkiisa inay fartoomaan bay u degdegeen wanahaduu waana hingedeenoo waa dhaqaaqeen min fawri isla markiiba isla markiiba hubkii bay boobeen waa kaceen faadrakathm اlcasru salaada casr baa ku qabatay fi ariiq salaada casr baa iyagoo sii socdo duulahay oon weli gaarin reer bani qoreyd ee salaadii gashay markana la ijtihaadhaya la soco hadda ciidanku waa badan yahay faqaala bacduhum waxay dhahan saxaabadii barkood laa nusaliiha salaadan tukan mayno ila fii bani qurayda kamaa umirnaa waxay dhaheen salaad casar maba tukan ilaa aan bani qurayda tagno salaada casar ama ha tagto ama ha joogto ayada u taalla amarka hore hala tukada amar rabi amar rasuul baa ka dambeeyey waxay dhaheen salaada hala tukado oo waktiga hala ilaaliyo oo laga tegin waa xukm caam iyo nas iyo daliil caam wey hunaa daliil khaas wa qadiya mucayana juزiya khaasa falkhaasu yaqdii cala alcaam ijtihaadka nimankan haw sahla maaha waxay dhaheen horaan waxaan isku hala tukado salaad casr waktigeeda hala dhigo yaan laga tegin warku saashay ku socday nabigii salaadaha casarna baray ee diinta noogu yeedhay ee na hanuunshay ee ilaah nagu dharqabtay yaa wuxuu leeyahay galabta casar lama tukan karo ilaa aan dul bani qurayd marka waxa dhn amarkan dambea lagu dhaqmahayaa haddii la jamcin waayo halkaas iyagu marin waxayna ka fahmeen inuu yahay nahyigu nahyi maqsuuda lidaatihi bay ka fahmeen oo uusan ahayn muxuu ahaayey nahyi maqsuuda ligayrihi uusan ahayn in mubaadare iyo deg iyo icjaal iyo israac basa la doonayo oo nabigu uusan ujeedin salaada ka taga maysan ufahmin waxay u fahmeen muhiimaddu waa inaad dul fadhiisataan reer bani qurays salaaddu hadday haya dhaaftee waxay marka ka fahmeen hadday iyagoo sii soco salaad ku mashquulaan oo weysada u dagaan oo la dana tago oo xaaje iyo dan la yeesho oo la tukado waxaa weeyaan qoraxdii baa dhici nebi maxamed amarkiisana si degdega ah loo fulin maayo marka waxay dhaheen inta nabi maxamed amarkiisa meel lagaga dhici lahaa salaadu xagga ha marto afwan fasallowha waxay tukadeen nimankaa bacda cishaa اaakhira maqrib baa la tegay meesha maqrib markuu galay baa la tegey oo weliba ceshihii uu dhow yahay marka casr waa tegey nimanka casr waa dhaafay wa qaala bacdun waxay dhaheen saxaabadii kale qayb waxay waan tukanayn maxaa jira lam yurid muusa naga doonin mina annaga xagga daalika arrinkaas nabigu inaan salaada casr ka tagno nagamuusan doon muxuu naga doonahay degdega oo dhaqsada oo kabaha hala boobo si halhaleel loo baxo eh, reer banu qurayha la dul fadhiisto wainamaa araada wuxuu naga doona surcata alkhuruuji si degdega in loo baxo fasallowha waa tukadeen fi falam yucanif waaxidata min aaaifatayn nabigu mar falam yucanif muusan caanin waaxidatan mid oo min aaaif labada kooxood kooxii tukatay iyo kooxdii muxuu ahaayey ee aan tukaninba nabigu ma canaanin ninba tawiil saaiquu leeyahay nin wuxuu ku dhegay asal muxuu aha alaslu baqaa maa kana calaa maa kaan asal waxay ahayd salaad casar inaan waktigeeda la dhaafinin oo la tukado amar dambaa yimid amarkuna ama amar nahyiga iyo muxuu ahaayey amarku haddii ciladiisa la fahmana ciladaa lagu dhaqmi nabigu wuxuu yihi yaan casr la tukani ilaa fii bani qurayda waxay dhahasho meesha waxaan ka fahnay xukumkani waa mucallalun biiraa'ati اlicjaali wاlisraaci wاlmubaadara nabigu inaan degdegno oon orodo mu naga rabaa marka amarkii ilaahay hore iyo kii rasuulkii hore salaada in la tukado ahayd iyo kan dambe yaan la tukanin waxaan ku jamcinaynaa dhaqsada orda oo jidka kusii tukada reer banu dul fadhiista marka waljamcu bayna dayayni awlaa min ihmaali axadihima halkaasay nimankaa fadhiisteen nimanna waxay dha annaguna weydiiye naski inaan ku dhegna daahirkiisa macna macne iyo nahyi hoose iyo manaad manaad iyo cilla idinka idiin taalla naska laa yusalliyana axadukum ila fii bani qurayda nin walba marka tawiil saaiqu leeya marka falam yucanif waaxidata min aaaifatayn fiqiyaadka laga qaatay uu sheekhu ka hadli doonaa waxaa ka mid a ah in aan culmaduna ay tilmaameen markay xadiidkan sharxayaan alimaam xaafid mulaqin iyo abdudin cayni iyo kirmaani iyo mxuu xaafid bn xajar waxaa ka mid a ah ana man tamasaka bidaahiri xadiidin aw bidaahiri aayatin hadduu doona haba ku khaldame laa yucanaf nin baa aayad iska lalaadshay ama xadiid buu iska lalaadshay daahirkiisiibuu ku dhegay markaasuu si maqluuba ah ama macnaaan ficnaynba oogu dhaqmay ninkaasi waa un la sixi mooyeen la caanan maayo dhagaa laga raaci maayo waxay kaloo ka qaateen nin walba mujtahido ijtihaada fi lfuruuc inuu musiib yahay niman baa ka qaatay daa'ifadaani salaadda aan tukanin nabigu ma canaanin kuwii tukadana ma canaanin marka waxaa laga qaaday ninkii ijtihaada fi masaa'il اfuruuc faakطa'a fi dalika inuu yahay musiib waliba yahay waxaa la yihi alisaabatu waa shay wa tacniifina waa shay ruuxa inaan la canaanin waa mas'alo oo cudurdaar iyo qil uu leeyahay inuu xaqii ku habsado oo u asiibo cinda allahina waa masalo kale marka lagama faa'iidaysan kara xadiidkani ana kula mujtahidin musiib waxaa laga faaidaysan karaa ninkii ta'wiil saaiqa la yimaada in uusan canaani dhaga ka raac uusan lahayn laakiin isaabadu alxaqu waa waaxid fi jamiic اmasaa'il wاkhtalafa اfuqahaau ayuhumaa kaana aswab fuqahadu waxay isku khilaafeen labadan kooxood keebaa sawaab ah shekhulislaam ibnu taymiya dhowr goor buu ka hadlay xaafid ibnu xajar wakti buu ku bixiyey ibnuqayim doodiisan dood lamid ah soo heli maysa suu hawsha u dhiraandhiriyey kadibna wuxuu rajixi doonaa hawsha waxaa ku habsaday aladiina jamacuu he bayna almas'alatayn nimanka wax isku daray nimankaasa fuqaha jamacuu bayna daahiri lafdi muxuu ahaa wa ricayati almacnaa walmanaad cilada in la ictibaariyo la tixgeliyo daahiru lafdi lagu dhaqma nimanka jamciye saxnaa nimanka dul fadhiistay daahiru lafdi way khaldanaayeen halkaasuu mari doonaa sheekhu waikhtalafa alfuqahaau fuqahadu waxay isku maandhaafeen ayuhumaa kaana aswaba koodee baa muxuu ahay sawaabka u dhowaa ama muxuu ahaayey sawaabka u dhowaa faqaala طaa'ifatu waxay yidhaahdeen aladiina akharuuha hum اlmusiibuun nimanka salaadda dib u dhigeen casarba tukanin ilaa ay reer banu qoreyda dul fadhiisteen nimankaasa saxnaa walow kunnaa macahum annagu maalinkai haddaan joogi lahaynun la socon lahayn saxaabadana la akharnaha kama akharuuha annaguna dib baan u dhigi lahayn salaada si iyagoo ugu dhigeenba ma anan tukanneen nas nebi maxamedoo meeshan yaallaa yaa yaalla yaa yaalla oo taagan oo khaas ah oo qadiya mucayana khuseeya marka hawshaa joo hawshaasi in la tukada ma ahayn bay yidhahdeen walamaa sallaynaaha ma anan tukaneen ilaa fii bani qurayda imtihaalan fartoomid aan fartoomayno liamri subanaha amarkiisa wa tarkan ka tegid baana saa u lita'wiili mukhaalifi lidaahir ta'wiilka khilaafsan daahirkana in laga tagaba asal ay dheh ظaahiru nas waa maxay cadamu الsalaati ila fi bani qurayda liأna اlاstinaa waa micyaaru اlcumuum baa layihahdaa wadaaduhu usuuliyiinta markay maslada ka hadlayaan alاstinaau micyaaru اlcumuum laa yusaliyana axadukum ila fi bani qurayda nahyi baa la hormariyey bacdahu istinaaء yacumu min jamiici اljihaad laa jamcan walaa taأkhiiran walaa degdegid fii jamiici اaxwaal lama tukan karay leeyihi laa yusaliyanna axadukum ila fii bani qurayda ilaa ma ilaa man istacjala wabaadara nabigu ma dhihin jamiicu lixtimaal o dhan buu anfinayaa istinuhu marka alistinaau micyaar lcumuum saasa looga jeeda idan halkaas nimanka ku dhegay haddii aad tidhaahdaan bani quraydoon la gaadhin baa casr la tukan karaa idan tafsiirkaas waa tafsiir mukhaalif ay dheheen lidaahiri alkhabari wاnasi laa yusaliyana axadukum ila fi bani qurayda nimanka warkooda halkaasuu ku gabagabay war quruxsan weeye nimanka halkaa maray waxaa xoojaysta axnaafta iyo awsaaci iyo aimo badan oo ku tegay marka la jihaadhayo haddii salaadihii iyo laisu keeni waayey jihaadkii salaadaha loo yarkaadeen raggan waa la iska dhicin bay yidhahdeen oo salaatulkhawf hadday suuro gashana waa khayr haddaaban salaatulkhawf ka gaari waayana hawshu way fasaxan tahay yowmulkhandaq nabigu suu salaha u taakhiiriyey ree banu qoreed maalinkeediina ay saxaabad u taakhiiriyeen nafsa shay waa sunna muxkama lagu dhaqmi bay leeyihin laakiin asalku waa in salaatulkhawf la tukado faman lam yatamakan min salaati alkhawf sidii ree banu qoreeduu yeeliyay saxaabadu yeelan iyo yowmulkhandaq waa laba xugum aan aan isnasakhaynin bay niman baa ku tagay wakhtaarahu lbukhaariyu kamaa sida laga fahmay tarjamadiisa ibnu kaiir baa aad oga hadlay tafsiirkiisa niman baa halka ku tahy niman abadan xukunka waa xukun mansuuq ah hawshuu nabigu yowm alkhandaq sameeyey iyo xadidka cabdillah mascuud iyo yo bani qoraydao dhan hawlaha waa hawla aan xukum lagu dhisaynin salaaduna hadday waktigeeda aad tukan kartana waa tukan haddii kale waa la jamcin takhiiran aw taqdiiman maca qasrin haddii markaa safar jiro mxuuaha waaba loo qasirin karaa wadaadaaba maray dhibba ma lehee salaadii in la tukadaa laazim ah lamana muxuu ahaay laga tegahayo salaatulkhawf baa lagu tukan haddii aan salaada cadi la awoodi waayo laakiin waa laga tegi ama waa la taakhirin suuragal maayo de jumhuurta halkaasay mareen laakiin culamo madhabkaa qabtaa jira wa qaala aa'ifatu ukraa koox labaad bal iladiina sallowhaa saxaabada tukaday fi ariiqi jidka iyo wadada kusii tukaday fii waqtiha xilligii salaada casr xaazuu nimankaasaa kooba ku habsaday qasaba sabqi kaalintii horumarka nimankaasoo hormaro xaqi ku habsaday maxaa yeelay amarka nabigana waa raaceen salaadina waa tukadeen labadii maslaxay kulmiyeenay urursheen nimankaasaa wanaagsan alxajar bicsuurayn wa kaanuu waxay ahaayeen ascada nimanka ugu liibaan mgu mxuu ahaye fiican bilfadiilatayn nimanka ugu dhow in lagu ascada mxuu ahaye bilfadiilatayn laba fadli in la helo fadl imtihaal wa fadl salaa imtihaalu اlmri iyo ityaanu bay la yimaadeen nimankaas markaas ugu dhoweeyo oo ku guulaystay inay fadliga helaan fainahu nimankan dambe baadaruu waxay u degdegeen ila imtihaali amrihi fi اlkhuruuj inay fartoomeen nabiga amarkiisii baxa ahayd in la baxa ahayd wabaadar waa u degdegeen ilaa mardaati nabigu siduu jeclaa fi salaati fii waqtiha labada salaad kasta in waqtiga la tukadana nabiga waa jeclaa in loo degdega reer bani quraydana wuu doonayey labada arimoodba way isku keeneen waana jamciyey uma baadaru waxay u degdegeen ila alixaaqi bilqowm markay salaaddii tukadeen o dhamaysteen raggay bay ka daba ordeen saaca salmowta afar waxa rag ka dambaysa waa shan daqiiqo hadiiba aad ku dahdo wy haddii kale laba saddex daqiiq kusoo urursan marka la boobsiinayo u badnaan haddaad iskala jiiddo ood nagaato oo tumaanida aad raajiciso ood shay kasta halkiisi dhigto toban minut toban minut salaaddii gaadhaaba aada u dheere salaad siriyaa weliba on jahriye ahayn toban minut inaad ka dambaysa waad gaadhaysa hade oo lugaynay nimanka intay tukadeen oy muxuu ahaayey amarka la yimaadeen bay haddana dhaqaaqeen faxaazuu waxay haddana koobeen fadiilat aljihaad jihaadna waa diyaarsadeen salaadina waa diyaarsadeen iyo wafadiilat salaati fii waqtiha iyo salaadii oo la tukado waqtigeed wafahimuu waxayna fahmeen oo maa yuraadu minhum wixii laga rabay bay ku habsadeen fiihi waxaa ku jira hal yajuuzu istinbaatu macnan min annasi waa masala usuuliyo laga niqaasho aada lagu dagaalamo adilada loo daliishado xadiidkaana ku jiraa ma banaan tahay baa layadaa hal <clears throat> mxuu ahaay an yustanbata min الnasi macnan yukhasisuhu ma banaan in naskii daliilkii amarkii nahyigii aad ka faa'iidaysood kala baxda macno iyo cilo ciladaasoo naskii caamkaa ah khasisaysa usuuliyiin waxay u badan yihiin maya ma banaano nimanna waxay rajaxaan cafwan waxay u badan yihin inay banaantaan ujeedaan inay banaantay u badan yihiin nimanna waxay dhaheen ma banaano maxaan oga jeednaa naski muxuu ahaa laa yusaliyanna axadukum ila fii bani qurayda waa nas caam ah saxaabadan dambe naskaa iyo daliilkaa waxay kala baxeen in looga jeeda nahyigan ujeedisu ay tahay degdega laakiin salaada ka taga ma ah cagaha wax ka da hadii lagu yidhaahdo muxuu ah inaad cagaha fiiriso maaha macnuu waa maay iska bood weeye iska bood iska bood oo cagaha ka day wey dhabarka itus hadii lagu yihahdo inaad tira bal fiiri maxaa igaga yaalla hawshu ma ah waa inaad dhaga nabta lagaa doonahaya idan waxay dhaheen saxaabadu nabigu laa yusaliyana axadukum ilaa fii bani qurayda macnihiisu waxaa weeye hala degdo yaan la daahin nin walba sida ugu dhaksa badan ha ku baxo reer bani quraydana nin walba suu ku gaadhi kara ku gaadho ee macnuhu ma ahee salaadaha laga tago marka macnahaasay la baxeen macnaha waxay ku khasiseen naskii caamka ahaa marka hal yajuuzu an yustanbata min annasi macnan yukhasisuhu laa iyo nacan baa lagu kala tegay laakiin ma banaan tahay naskii khaaska ah naskii caamka ah in laga istimbaado macnan yacuudu calayhi bilibطaali laa yajuuzu muطlaqan ka asagu laa yajuuzu muطlaqan <coughs> wafahim waxay ka fahmeen maa yuraadu minhu wixii laga doonay bay fahmeen wa kaanuu waxay ahaayeen nimankan dambe afqaha niman ka faham badan min alaakhari kuwa kale xoogo way ka dhug badnaayeen niman ka fiqi badan bay ahaayeen niman macaanida nusuusta la baxahaya niman xufaad oo ayagu naska ku dhegay kuwa hore ahay nimankanna macnaha naska iyo xadiidka miisaan saarahaya kadibna ujeeddada ayay la baxahayaan lianna waxaa laisku ogyahay naska caamka ah ma caamun bilafdihiba mise waa caamun biliraada ma iraadada mutakalimka ayuu shaygu caam ku noqdaa mise lafdi ahaan buu caam ku noqdaa sida raajixa an anasa yacuumu biliraada iraadada ruuxi hadlay markuu weedh ballaaran ku hadlo oo baahsan oo waxbaa u soo gelahayaa lafdigaan ku dhaqmaynaa lafdiga cumuumkiisa haddaanku idhahdo muxuu ahaay lacagtan toban kuna qaar oo masaakiinta u qaybi masaakiinta u qaybi waa lafdi caama miskiin kastoo muslima soo gelahaya iyo mid aan muslim ahaynba laakiin haddaad ninkan wadaadkee hadlay aada ogtahay tahay inuu u jeedo qaraabadeenna masaakiinta lacagtan u qaybi oo iraadat lmutakalim aada ogaato biqariina aw bicurfin saabiqin aw muqaarinin ma iraadadan ictibaarina mise lafdigeena ku dhagaynaa marka lafdiga in lagu dhago iyo in iraadada loo gudba labadaasa laisku hayaa sida raajixan iraadada la ictibaarinaya ee intaynan ogaanin iraadada mutakalimka ayaa waxaan ku dhagaynaa lafdiga caamka ah laakiin markaan ogaano axadkii hadlay ee waa dhan caamka ee ballaaran ku hadlay ujeedadiisa aan ogaano ujeeddadaan ku dhaqmayno tixgelinayna ma fahmisa ma aha hawshu waa intaas idan saxaabadan waxay qabaan ayagu waa maxay lafdigu waa caam laakinahu waa khaasun biliraada nabig wuxuu ujeedaa salaadii yaa halo reer banu qorida ha loo degdego yaan la daahin ee ma aha muxuu ahay salaad ha laga tago masaa'ilkaasaa meesha ku jira qadiyada marka yirahdaan waa qadiyada in ictibaar ubaahan wey wa kaanuu afqaha min alaakhari nin baa tiri seexo wallahi inaan seexanaynin bu seexan maayo wallahi weligay seexan maayo laga fahmi karaa oo weligiiba inuusan seexanaynin laakiin waxaad og tahay inuu ujeedo iraada ahaan hadda seexan maayo hadda ma seexanayo laakiin caawa hala gaadho oo berri hala gaadho laakiin saacaddan aynu taagannahay ma seexanayo marka lafdiga cumuumkiisi waxaa lagu khasishayaa iraadada iraadada lagu khaseeyo nin baa ku odhanhaya mxuu ahaaye muxuu ahaaye wayxaka baa mar waxay noqonaysaa haba marna waxay noqonaysaa amaan waylaka yaa mar waxay noqonaysaa e, mxuu ahaaye habaar marna wa waa maxay war magaciiba marna magacii bay noqonaysaa aabbaha alla naariya sidaa yeel baa ninku odhanhaya waxaad garan usan habaar iyo xumaan oga jeedin leanna curfiga iyo caadada wey ninna waxaad dhihi war aabbahay maxaa ku geeyey burbaad burbaad fursanaysaa leanna ruuxa baad garanaysaa iraadadiisa iraadadiisaad ku fahmaysaa marka waxaa weeye waa hawsha dhex martay yunus bn abd bn cabdilala sadafi iyo shaafici shaafici shaafici oo xanuunsan bay ardaydu soo booqdeen ardaygiisi yunus ibn cabdilacla sadafi sheikhi muslim ibn xajaaj fi saxiixiya wuxuu yihi imaam shaafici see tahay wuu bariiday markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala qawa allahu dacfaka bui ilaahay muxuu ahaay tabardaradaada ilaahay ha awoodeeyo ha quweeyo shaafici waad habaartay inaan saa kuu dhibay ood adduunka igu dhibsatay oo naqaska aan kugu dhajiyey ood ixamili ladahay oo ilaahay wadaadkan ku dhaafi ay kaa taagan tahay yunusow maanan ogeyn buur maanan moodeyn kor buun sheekhu saama jeedi ilaahay taagdarada wanaagka kugu bedelo ha ku caafiyo awood iyo tabar ha ku siiyaan ujeeday ma ahayn ilaahay xanuunka kugu sii kordhiyo shaafici buu la kaftamahay markaasu tu aad quslay wuxuu i waan ogahay inaad ujeda laakin waxaan rabay inaad ogaato alfaadu inay taxtamilu wujuuhan lafdiga aadamuhu inuu wujuuh badan ixtimaalo laakiin haddaad odhan lahayd buu lafti sariixa igu habaari lahay waxaan garan lahaabu inaad ammaan iyo naxariis iyo duco oga jeedo waa ku aqaanaa laakiin hadda waxaan rabay buui xoogow inaan kula kaftamo shaafici nin dhib badan bu ahaa xagga alfaadda marka la marhayo ninku culus buu ahaa muzani wuxuu i walow ra'ayta shaaficiy yunaadir ladananta anahu asadu yakulka buud shaafici oo nin la niqaasha dad aragta buud libaax wax cunhaya mooye wax isu waxyeelhayo libaax dad cunhaya mooye bahal bu aawo wa maca dalik dooda markay dhammaato waa naxariis raxiima latiif ah yunis raggay aad u doodeen bu ahaa ee ilaa isagoo waagiba maaliki bu ah ree masar bu ah yunis ibn cabdillah asadafi markuu shaafici yimid bay dheen waxaa yimid nin mxuu ahay xijaazi ah oo yatafaqax xijaazi yatafaqax xijaaziyiinta waxaa lagu tumi jiray fiqi daro inay niman muxadisiinayon oo axaadiista urursadaan oo yaxmilu asfaaran ay yihiin baa yaa lagu tuhmi jiray fiqiga waxaa sheegan jiray reer ciraaq iyo reer masar baa sheegan jiray shaafici xaggee ka yimid maxaa le xijaaz buu ka yimid yaa sheekh isan maalik inoo keen aan ku ciyaara miskiinka maxamed ibn cabdilxakam iyo yunus ibn cabdilla ala sadafi iyo ardadii maalik yaa u baxay waxaad arkay shaafici inuu balaayo yahay oo nin musiibo fooda la gelin karo ilan nin ciraaq soo maray oo axnaafna ay soo kala samreen wey oo asagii maxaa shaybaan isku soo baaba'ay ardaygii muxuu ahaaye abu xaniifa ba isku soo daaleen oo dado dhaadheer ay dhex martay kitaab buu qoray maxamed xasan ashaybani wuxuu kitaabu alxujati cala ahli madiina buu qoray kitaabkuu shaafici akhriyey markuu dhameeyey buu hi awal khaطa'in fii waa waa cinwaanuhu wa tarjamatuhu kitaabka aad qortay raddiga ah khaladka u horeeya cinwaankiisaaba abow kitaabku waxay ku ridinaysaa maalig buu i maalig ma reer madiina keligiiba ah aw culimadii reer kitaab magaciisu horaba uu khalad yahay akrin mahayo dhaafi mar damba ay kusoo celin dagaal baa dhex maray dooda dhaadheer baa dhex maray asaga marka reer ciraaq way soo barteen xijaajna haddee wuu ku dhashay wuuna kusoo koray marka wuxuu ihi bal reer masar ku maqanay cilmi ah aad aragtaan marka yunis bay maalin niqaasheen aada u doodeen doodii baa kululaatay shaaficin dood waa ku adkaa aad ba ugu adkaa maalinka dambaa la kala tegey yunis waxa iska hor shaafici oo socda oo socota yunis bu aggaa mara wuu gaariyey wuu ila shalay ba xanaaqay dooda shalay bal ku xanaaqay shaafici inta ku leexdo gacanta qaatay buu yihi awalasna ikhwa wain ikhtalafna fi masala bu miyana ahayn masale aan isku qabanne masale aan ka niqaashnay xaqdoon iyo diin raadin bay naga ahayde dadnimadeenna iyo diinteenna iyo islaamnimadii waa gooni laakiin mas ra'yi baan isku ra'yigiin aan ku kala tagna ma aynu salaano wixii waaga ka dambeeyey yunis wuu soo dabcay raggii khaaska shaafici ka laflaxay buu ahaa isaga laftirkiisa unisa ah miyuu ahaa misa maxamed cabdilxakam baa kontan masalo laqzi ah algaazu maalim shaafici weydi waagu ku cusba masar soo galay hamsiina mas'ala oo algaaza oo fiqiyaad ah markaasuu kaaga jawaabi mahay oraska waagi dambe markuu arkay inuu ardaygii dagay oo hawshu yidhi su-aalihi waagi aad keentay maxay ahayn soo celi kontankiiba soo celiyey kontankiiba siduu oga jawaabay siduu u haystay ee asagu usoo bartay yunisna wuu oga jawaabay awju kalna uga jawaabay kullu masala calaa sitati awju alaaa awju arbaca awju kaga jawaabay uha dadsanba u garanayso maalinka hore maxaad iga jawaabi weyday wuxuu maalinkaas kunta mutacanitan ama alyawm tilmiid iyo arday daalibaa tahay buui marka ahlu tacanud waa lagu xumeeyaa buui ninka mutacanidka oror iska tag waba kaaga jawaabi mayn waba kuu sheegi ma soco aduu laakiin nin edab lahoo usluubaysan oo anshaxa wada u yahay waa loo kalaxa loo darahaya laakiin ninkii hawsha asagoo ibtirakeena madaxa lagaga dhufanhay gabagabado marka waxaa weeye saxaabadaan adugu almuhim waxaanu ku keennay ictibaarku ma alfaada mise ictibaarku waa niyaadka iyo qusuudda ujoodooyinka markaan la ogeyn iraadada alcibratu bilalfaad haddii iraadada la ogaadana alcibratu biliraada gabagabadu waa inaas wa kaanuu waxay nimankaasi afqaha min alaakhari walaa siyamaa tilka salaa gooni ahaan weliba waxaa si gooni u mudan buui xusud u mudan salaatulcasri ka tegidooda waa khatar wey salaadaha waa ka daran tahay fainahaa kaanat salaat lcasr fainahaa kaanat salaat alcasri cafwan wa hiya salaat waa salaadii fadliga alwusطa hiy ful hiy alfudla tii dhexaysay ma aha binasi rasul sal slm nabi maxamed naskiisi baan caddiya asaxiixi sariixi ee caddaa ku caddaa inay salaatu lcasri inay salaat lwusta ay tahay salaat lcasri alladii naskaasoo laa madfaca lahu wax lagu difaaca aan lahayn oo lagu celiyo lagu diido walaa mafcana fiihi meel laga ursado wax lagu duraan aan lahayn wa majiiu sunna iyo sunnada ku imaanshaheedii bilmuxaafadati calayha iyo sunno badan oo axaadiida waxay ku timid salaada casr si goona in loo ilaaliyo ilaa uu saxaabi kuwii nabi maxamed salaada jamaacadeedu aniga waan mashquulsana nin xoolo iyo hanti dhaqdaan ah ee tuulaan joogaa baylahadaa badan ciidanna melihi markay salaadahan jamaacadeed ummadda ku caraabisay way igu adkaanhayaan ee waxaad ii bal ruqso ii raad nabi waa waa yahay xaafid cala alcasrayn labada salaadood casarka iyo fajarka labada bal ku ururso maqribka iyo cishaha iyo duhurka bal gurigaa iskaga tuke iyo dantaadee laakiin labadan casar iyo fajar yaysan ku dhaafin marka salaada casr salaad sahal ma aha marka salaad casr in dhildhil looga tago oo reer bani qoradan dul fadhiisanan looga tago suuragal mu imaamka u tilmaamahayo iyo walmubaadarati in loo degdego iyo watakb tabkiiri biha in loo jarmaado loo kallaho eh, iyada maaa eh, loo mxuu aha loo jarmaado loo boqoolo wa ana manfaata tabkiirka waa maxay waxaa loo jeeda tahjiir waa in loo baa loo jeedaa iyadoo kallahaad ma waaad udegdegtay xilliga duhurkiiba adaqaada uboqosho ayuu ujeedaa wa ana man faatatu iyo ruuxay ka tagto waxaa ku yimid faqad wutira ahluhu wa maaluhu waxaa la mooradugay ahlkiisa iyo maalkiisa salaad casarnimay dhaaftay khatar wey aw amase qad xabita waxaa hobtay camaluhu intaasu nusuus baa ku timi salaada casar faladii jaaa fiiha amru lam yaji miluhu fii gayriha faladii jaaa fiiha axaadiista iyo adilada ku timid waciidka ku yimid fiiha fii salaati اlcasri amrun arin weeye lam yaji uusan imanin milu asagoo kale fii hayriha salaada casr waa salaad gooni u tacdaaran tilmaaman salaad tilmaamayd baa ta'wiil noocaasa looga tegahaya suuragal ma weli wa ama almuahiruuna laha kuwii salaada dib dhigay ee ka tegay saxaabada ahaa fagaayatuhum anahum macduuruun saxaabada ijtihaadkeedu markuu uu iskhilaafo xujo ma aha haday kulmaan oo isku raacaan fahamka naska ayay xujo yihiin sidaa darteed bay culamadu waxay ku ijmaaceen xadiid iyo aayad ay muslimiintu tafsiirkeeda isku raaceen iyo xadiidka qaabka loo fasir iyo aayadda qaabka loo awilay isku raaceen oo ku ijmaaceen ninkii khilaafa ee macna kaa ka badan la yimaada hadday masalada kufri laga ratibi lahaa wuu ku gaaloobaya uu ku gaaloobayaa ta'wiilka saa'iqa ee dadka loogu cudurdaaro wa an yakuuna fii ma ikhtalafa calayhi lmuslimuun waa in markaa uusan ku saabsanayn fii qawaadic اdiin wa daruuriyaat اdiin haddii laakiin aad aayad iyo xadiid salafku ay isku raaceen in macnaha looga jeedo aada macno kale ku farsata macnahaasoo kufriga gaalnimo keeni kara tawiilkaada laa cibrata lahu waa lagu tadfiirinhaya hawsha iyadaa waxaa ijmaac soo gooriyay alimaam ibnu caqiil abulwafa alxambali waxaa ka horreeyey ibnu cabdilbar waxaa ka horreeyey khaaabi waxaa ka horreeyey abu zayd adabusi ibnu taymiya kulligood halkaasay marayaan bal waxaa ijmac soo guuriyey xataa eh, ibn wasiir azaydi maxamed ibrahim ibn wasiir oo zaydi ah baa soo guuriyey maxamed wasiir waa nin zaydi ah muctadili ashiica azaydiya weeye meeluu sunni maxdi ah ku noqday lama hayo laa yuujad niman baa beryahan dambe urursada wuxuu wadaadkaa qorqoro ninkaas waa shiicay zaydi ah salafka masaa'il ku khilaafay shiicana wax ku khilaafay mujtahidoo madax banaan ilaa anahu zaydiyu muctadil laa min ghulaati zaydiya sidaasay culamadu mare xataa sheekh muql baa cadeeyey sidaa ayada laakiin beryahan dambe nin walba xoogo adigu taageero ku hadlo oo atunka loo ritaa si loogaga hortago muxuu ahay qolyaha muxuu ahay qalabka sida <clears throat> wa ama laha fagaayatm anahum macduuruun bal waxaa sugan bacd asaxaaba inuu muxuu aha wax ka sheego duray baa sugan fii kitaabi alcawaasim waxaa sugan inuu sifaat rabi oo mansuusa awilay kuna tawili doortay atawiil wataxriif uu doortay ayib marka waa un muctadila wey fagaayathm anahum macduuruun bal macjuruuna ajran waaxida litamasukihim bidaahiri nas saxaabadaasi cudurdaar bay leeyihiin wuxuu kaloo soo guriyey ijmac baaila oon jirin ijmaca uu soo guriy waa ijmac zaydiya lana ijmacu kusoo guuriyey kitaabkiisan iithaaru lxaqi cala alkhalqi uu kusoo guuriyey waa ijmacu zaydiya wuxuu yihi manaatu lmuwaalaati almuxarama ijmaca waa maxay waa inaad muxuu ahay faasiqa lifiskihi u jeclaato u taageerto ama kaafirka likufriya hada mahdabu zaydiya liannahum waa muctazila fi lcaqaa'id nimankan zaydiyadu um, xagga furuucda waxay udhexeeyaan bayna madhab alxanafiyati washaaficiya waxayna isu buusaan oo xigaan madhabka shaaficiga ay u dhow yihiin amaa xagga caqiidada waa muctazilo hadalkaana muran kama jiro waxaa ku qiray jamiica zaydiyat lmuctazila o dhan ba ku qira inay yihiin ibnu taymiya caddeeyey asaga musira caddaynaya sancaani shawkani waxaa cadaynaya saalix bn mahdi almaqbuli nimankaa waa zaydiyatun mxuu ahaye shaaficiyatun fi lfuruuc aw xanafiya muctazilatun fi lcaqaa'id caqiyatu muctazila waa maxay annahu laa kufra ila biاlictiqaad man kafara biاllahi min bacdi iimaani ila man ukriha waqalbu muطmainu biliimaan aayaddaa markuu fasiraya zamakshari fiiri kashaafkiisa hada caqidatu muctazila nimanka marka waxay shardiyaan wax kasta ictiqaad abulhudayl alcallaaf iyo mxuu abu cali aljubaa iyo shuyuuk lmuctazila o dhan bay shuyuuk ka dhigtaan ayagay difaacaan basriyiin badi ba ukala baxaan nimankaa waa muctazilatun fi lcaqaa'id falaa cibrata bikalaamin fi masaa'il اkufri waliimaan nimankaa iska ilaali yaan laguu qarini ninka zayd ninka bidciga ah ee ahlubidca ah waxaan istimbaadkiisa ictimaadaynaa ama aan daliishanayna idaa kaana yastanbit fii aslin yuwaafiquna fiih aslu nagu waafaqsan yahay markuu ka hadlay aan qaadanaynaa laakiin asaluu nagu khilaafsan yahay wuxuu ka yidhaahda kiri ufaale waa ku tuurayna horaan ba sakaraad bad ahayd haddana meeshaan isku hayna oad ka hadlaysa gacanta cunaysa ka kac baa lagaa yidhi wey hawshaa la iska ilaaliy nimanka waa muctazilu fi lcaqaa'id fayashtarituuna fi lkufriyaati اlictiqaad ninkan iska le cabdullahi bn moxamed annajri اlyamani saaxibu kitaab shaafi اlcaliil fi sharxi اhamsu miati aaya min atanziil markuu fasirahayo aayaddii ahayd waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaat illah yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yaquuduu fi xadiiin gayri inakum ida miluhum ina allaha jaamicu lmunaafiqiin wاlkaafiriina fi jahanama jamiica wuxuu leeyahay marku ka soo hadlo aayaddan waa daliil cad buu leeyahay ana faacila almunkari iyo ninka la fadhiista inay siyaani yihiin fi limi wاlficli ay ku siman yihiin ilaa cinda man ishtarada اlictiqaad bu qoliha shardiya laakiin in gaalnimada markaad ku dhacayso aada aamintood rumayso fayashtarituuna muxuu ahay arida bilkufri halkaas iyagu mareen hada waa caqiidat اlmuctazila wazaydiya warkood la socoto amaa selafku maxay qabaan fadhiga aada la fadhiisatay meel islaamka wax lagaga sheegi oo diinka ilaahay lagu duri oo nebi maxamed lagu duuli oo muslimiinta loogu tashan fadhiga aad fadhiisatay eedan ka kicin hadalla aadan ka dhihin baa gaalnimo ah ilaa an yakuuna hunaaka manaa daahir ah manaa daahira inuu jira mooye oo ikraah oo kale ah alxaala ahaahira waa maxay anaka raadin bima facalta haddaad fa fadhiga aada fadhiisatay meesha ayada ah idan mukrah ku ahayn waa calaamat الridaa wاlxukmu yudaaru calى almanaat الظaahir laa calى alxikma albaaطina ridaha hoose lama ogaan karo ma raalli baad ka tahay maad necab tahay miyaad diidan tahay hawl annaga noo taalla mata ma aha wadaadow goobta islaamka loogu tashanhay ee ilaahay rasuulkiisa lagu aflagaadaynayay ee diinka rabbiga lagula dagaalamayay ee muslimiinta loogu dhiilqaadayso maadaan fadhiyin khutabkiina maadan dhegaysanin adoo ka kici kara kamaadan kicin kelimad maadan ka dhigo maadan inkirin wixii idan fadhigaad ku gaaloobaysaa kaafir baad sidaa ku tahay murtada dhagawaaweyn cooda bartanka ha ku joogto ha kuu feeraysnaato qolyihii ummadda diin baan uhaynaa dhihi jiray jirayba allaha kaa dhigo ee dhihi jira dadku waa abka soo gaadhiya abaaru anagu waxaan asal baan baasha unahay qushigaad ay kuu taalla xukunka daahirkiisa wey culimadu waxay leeyihin ma hal mar baa lasoo rebi ilaa an yakuuna mukrahan ilaa an yakuuna mukrahan leanno ikraahu waa camal daahiro banaanka yaallo wey manaadkana waa manaad kufri banaanka yaalla sidaa waxaa uga hadlay abu abu jacfar annaxaas fii kitaabi icraabi اlqur'an wa kitaabi macaani اlqur'an saa waxaa uga hadlay alimaam abu maxamed almaki abu aalib fi kitaabi buluq اlhidaaya fi sharxi fi tafsiri kitaab illah waxaa saa uga hadlay xata alqurطubi alashcari اljahmi waxaa saa oga hadlay muxuu ahaayey alimaam cabdilcaziz muxuu aha cabdallah ibnu sulaym ibn maxamed cabdilwahaab isaguna wuxuu yihi sidaas wey wain iddaca anahu kaana yakra waa kaafir bu xataa hadduu sheegto inuu diidanaa raallina uusan ka ahayn qalbigana uu ka dhibsanayay laa yuctabar bal huwa kaafirun biاljuluusi wa cadam اlqiyaami wa cadam اlinkaar hawsha in si fiican loo fahmo wadaadaha manaadkan ka hadlahaya markay ka hadlahayaan waxaa fiican inaysan warwareegeysanin nimanka goobaha iyo majaalista islaamka loogu tashan ka qayb galay markaad ka hadlayso xukumka sidiisa u abbaan aysan ka hayn shid iskaga dhih inaad iska aamusto oo aad muxuu ahaay ushaba dhigto iyo inaad abbaarta wax udhexeeya ma jiro inaad tiraado saasaa la sheegay lama baahno way inay tageen raalli ka ahaayeen baa la sheegay hawlaha hawkutaallama goobta haddaad hubsatay inuu fadhiistay xaggana uusan inkirin uusan ka hadlin daahiran baa laga hadlaya uusan inkirin uusan ka kicin inaad xukuntaa lagaa rabaa lianna alsla waa maxay waa alcamalu bilmuqtadi toban jeerna waan celceliyey muqtadihu waa alqucuudu fii majaalis اlkufri wa majaalis اlistihzaa'i bidiin اllah wاlcidaa'i lirasuuli اllahi walidiinihi in la fadhiisto min gayri inkaarin ظaahira wa min gayri qiyaamin ظaahira manaad اlkufr watakfir wey inaad ka lexleexata ma looma baahno haddaadan saa u abbaari karin shib inaga dhex waxay dooneen ha qasteene laakiin haddii aadan abbaari karin in laga qaylaltikooda ma xume lakin waxaan ka hadlayaa baashi baad qasaysaa baasha in la qasan ma ah ninka godka ugu dhacay inaad ku dishay inaad ka tagto wau dhexeeya ma jiro laakiin inaad carsha carshaysa hawshu ma aha aniga kolley saas ayla tahay wa wa ama almuakhiruuna laha fagaayathm anahum macduuruun bal ma'juuruuna ajran waaxida litamasukihim bidaahiri الnas saxaabada salaada taakhiiriyey ayagu waa loo cudur daari ajar waaxiday helahayaan maxaa yeele daahiru waqasduhum imtiaalu mri cafwan waqasdihim dhawaa yahay bidaahiri nasi waqasdihim imtiaal amr iyo qasadkay u qasdeen ay u jeedeen inay nabi maxamed amarkiisi fartoomaan wa ama an yakunuu hum lmusiibiin laakiin inay noqdaan ayagu inay asiibeen xaqa ku habsadeen fii nafsiga dhab ahaan waman baadara ruuxuu u degdegay ila asalaati wa ila jihaadina muqtaan u noqdo faxaasha wakallaa busheekh nimanka ha loo cudurdaaro hal ajir bay heleen waana dadaaleen waa ogol lahay laakiin inaad tidhaahdo nimankii salaada ka tegay ayaa saxnaa waxaana khaldanaa nimankii jihaadkina la yimid salaadiina sii tukaday baa khaldanaa faxasha wakala suuragal ma aha hawsha ayada toban jeer bar waan celiya qaacidada horen ka hadaan ka bixin muhiimaddu waxaa weye culumadu waxay isku raaceen oo sheekhu islam ibn tamiya xataa uu kaga hadlay kitaabkiisa bayaan daliil calaa butaan taxliil fal ninkii sameeya alaslu wa anahu qasadahu wa araada waxba ad ku hadashay أنa maن تaklma بlفظi أو facala فiعlا waxaa alأصل أnahu qasda ma ydul عalayhi dalika الlفظ أو الفiعlu ba aصل ah إlا bmuعaaridi mtabara harciya muctabaran شharca weer ku hadashay waxaa tihi biyo isii waxaan leenahay biyo isii waa lafdi tusahay biyo in lagu siiyo macnaha weerdha xambaarsan baad u qasaday haddaan markaan biyaha ku keen omaana jeedin waxaan ujeeda caana isii miyaan kaa dhegaysanayna abadan lagaa dhegaysan maayo sanam baad usujuudday falkaani sanam usujuudka wuxuu tusahayaa anaka aradta waqasadta alcibaadata ligayr اllah haddaad tiraa may uma jeedin inaan gaalo lagaa dhegaysan maayo ana man takalama bilafظin aw facala ficla alslu anahu qasada almacna aladi yadul calayhi dalika allafظ wاlficl lagana dhagaysan maayo mxuu ahaaye wax intaa ka soo haray ila an yakuuna mukrahan ikraah daahira oo sharcigu ictibaariya mooyeen waan kaftamahaye iyo sidaa darteed baan laga yeelin mustahzi'iinta mithaalka wanaagsan waa maxay wlain saaltum layaquluna inama kuna nakud wanalcab qul abiاllahi waayaati warasuuli kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxaa looga jeedaa nimankan maxay la yimaadeen waxay nabi maxamed iyo saxaabi wax ka sheegeen kuwan quraada culummada ah ama mujaahidiintii qur-aanka yaqaane xaggana halgamahaya qur-aan qur-aan bay ku waashanaya jihaade marka wax niman ka fulaysan oo ka cir weyn oo ka been badan maan arag bay dheheen maa ra'aynaa qawman mitla qura'inaa haaulaa arqaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajmana cinda liqaa bay dheheen haddii la dagaalamo niman ka fulaysan hoorinba ma hayaan haakaroor waa yaacayaan kabtay rogahayaan haddii wax la cunahayo way hamban hayaanba waa niman waxa weeyaan akaaliin oo hawlaha ku fiicano nin walba laba kiilo beriisu ridahayaa beenna carabkooda runba ma yaqaana yidhaahdeen mar hadday lafdiga u qasdeen waxaa asalaan soona man ninka hadal ku hadla ama fal sameeya waxaa asal inuu qastay falkaas iyo hadalkaasi macnaha uu tusay xaqiiqatan idan nimankan waxay u qasteen hadalkii way u qasteen inay weedhaa ku dhawaaqaan bay u qasteen macaanihii istiizaa ahaa iyo xadgudubkaha iyo kufriga ahaa inay u qasdeen baa ilaahay ictibaariyey sheegashadii dambe maya waan waktigaan isku dhammaynaynay wadadaan ku maraynay waan ku minqaxaynay haasaawuu ahaa jidkaanaba allow lagu gooyaa xoogu geeraara wey hawshaani lama ictibaarin asalkii baa lasoo maray soo maa ana man takalama bilafdin aw facala ficlan alaslu anahu qaasidun lidalika almacnaa ilaa in maanic sharciga oo la ictibaariya mooye looma jeedin waa laga dhegaysan waayo idan maxay qasadkaan ay la yimaadeen ictibaar ma laha hawshaa in sibca loo fahmo wey mar haddaad goobta fadhiisato ilaahay iyo diinkiisa lagu weerarayo muslimiin loogu tashanhayo waxaa anaka qasadta alkufra alaslu saas weeye ma yeelin iyo raalli kama ahayn iyo gacmaadkaa rogaysay aday kuu taalla hawsha ayada inaad mukraha tahay mooyaan waan kugu xaabinaynaa lambarkaasaa lagugu dhajin foorseelka ah ilaa aad iska fujiso biikraahin sharciyin forsel baa tahay marka waxaan u diyaar garaysan tahay in lagu xukumo oo markaa lagu xiro haddii tabar la helo marka hawlahaas shay kasta xaqiiqadiisa haloo haloo baridho waxaa wanaagsan shay walba magac uu leeyahay fii kitaabillah in la siiyo magac shay walba kitaabka ilaahay iyo sharciga ilaahay xukunkuu siiyey laabudda min wadci alasmaa'i asharciyati calaa musamayaatiha kii gaal waa ila waa gaal kii muslim waa ilaa waa muslim munaafiqu waa munaafiq ahlu khayrku waa ahlu khayr ahlu sharku waa ahlu shar haddii aan la kala soocmin oon saa wax loo cadayno oo la saafsaafin ayadoo dhan ba isnuugi fooday isla geli kala bixi mayso fasaad cariidaa ka dhici walaa howg waxaa keenay nin waa in baasha reemagaalinta laga daayo baysaainnimada baasha laga daayo nin walba nambarkiisa iyo narkiisa lagu dhejiyo masbeerkiisa ha siiyo isagoo marka sidaa ku jooga adduunka ha joogo ninkii loohan jiray maxamed anwar alkashmiiri yaa la yidhi aduu wadaad baa tahay xun baad tagfiirinaysaa waa ishaye nimanka qadianiyada uu tagfiirinaya kitaabkiisa mxu ikfaaru mulxidiin fii daruuriyaat iddiin kitaabkaas waxaa la yidhi buu muxuu ahaa niman ba waxay dheheen wax faa'idaa keeni mayso takfiirkaada iyo xukunkana caddayn iyo afkan abuur kasii deynay waxaana dhexla tari maayo lianna dawlad ma tihid awood ma lihid qaadi ma tihid ma xukumaysid idan xukumka laa yanfac wuxuu hi xukunka sharciga waa laba qaybo tanfiid iyo bayaan xukunka sharciga laba qodob ku dhisan in la caddeeyo latubayinunah linaas ama walaa taktumuuna walitstabiina sabiil اmujrimiin wakadalika nufasilu اlaayaati walacalahum yarjicuun inuu xukumku caddaado waa masalo in la fuliyana waa masalo fulintu iyo tanfiidku qado iyo xugun buu u yaalla iyo tabar iyo awood amaa tabyiinku waarka cararaa iska ilaaliya tug weeye khaain weeye murtad weeye haka guursanina gawriciisa waa bakti intaas wuxuu ihi wax ka qayba ma jirto intaanaan ku nabixi bui maalinkaan awood helana kaanganina marin hayaa buui hada huwa sawaab mataynusa ma ah waa niman dooni ummaddo dham in la lugoyo oo laisu aamuso isnuugto ishuwanaato ishuwanaan mayse way kala bixi ee ilahay inuu ku badbaadiyo iimaanka kugu sugo alla weydiiso ilahay subxaana wa tacala na suga asaga awood leh وأma <clears throat> an yakunuu hm اlmusiibiina fii nafsi اlأmri waman baadara wuxuu degdegay ilى الصalaaةi wailjihaadi mukhtian faxaasha wakalla wladiina sallow nimankii tukaday fi ariiqi ku tukaday jaamicu bayn adila adilada bay isku keeneen oy ururiyeen waxasaluu waxay hirgeliyeen alfadiilatayni labadii fadlina waa hirgeliyeen waa heleen falahum ajraan laba ajir bay leeyihiin wاlaakharuuna kuwa kaana maأjuruuna ayda radi allahu tacaala canhum fain qiil haddii la yidhaahdo oo lagu jawaabo shubahaadkii uu ka jawaabhayaay kaana taakhiru salaati lijihaadi xiina idin jaa-izan mashruuca haddii la yidhaahdo meeshan ta'wiil ma yaallo xukun mansuus ah oo muxkamay nimankan ku dhaqmeeno xilligaasi dagaalkii khandaqi sanadkii shan hijriya ilaa afraadba salaada in la ta'khiiriyo limaslaxati iljihaad way bannaanayd in si kale dib loogu dhigaan bannaanayn mooyin haddii jihaad iyo salaadda isqabtaan xaggana laisu keeni waayo oo ninkii muqaatilkii dagaalamaya uu ka gaari waa inuu tukado oo uu ka baqayo hadduu salaad galay in cadowgu soo dhanta farurmaba ama lasoo baxsado salaada dib loo dhigi jiray yidhahdeen hadiisaa lagu jawaab he walihaada saa darteed bu kaana caqiba taakhiiri الnabiy اlcasr ywma alkhandaq ila اleyl walihaada kaana yuu noqday bu i taakhiirka saxaabadu muxuu daba dhacay takhirka nabiga bani qurayda salaadeedii saxaabadu waxay dib dhigeen bacdamaa nabiga uu soo dib dhigay salaadihii yowma alkhandaq marka hawl isdaba socotay wey taakhiiru الصaxaabati lisalaatin fi ywmi bani qurayda wa ka takhiiri muxamadi lisalawaati fi ywmi اlkhandaq walihaada kaana taakhiiru صaxaabati wey caqiba taakhiir الnabiy taakhiru صaxaaba wuxuu ah caqiba taakhiir الnabiy wuxuu dib dhacay cirbiyo daba dhacay dibdhigi nabigu dibdhiga alcasr ywma alkhandq ila leyl salaada casr buu dibdhigay ilaa maqribki la gaadhay fata'khiiruhum salaat alcasri ila leyl ka ta'khiirihi laha ywma alkhandq ila leyli sawaan bisawa dibdhiga ay saxaabadu dibdhigaan casarka wuxuu lamid yahay dibdhigii nabiga casarku dibdhig ilaa maqribki walaa siyama waxaa si gooni u tilmaaman ana dalika kaana qabla shuruuci salaat اlkhawf taakhiirkaas saxaabadu wuxuu ah intaan la jidaynin salaat اlkhawf qiila waxaa le waa in la garaa nimaan garaabin waa gaal la yihahday hada su-aalu qawiyun waa ictiraad xoog badan waa bushi xoog badan buu ujeedaa su-aashu wa jawaabuhu ka jawaabkiisuna min wajhin laba dhinac baynu kaga jawaabayna bu axaduhuma midkood waxaa weeye an yuqaala in la yidhaahdo lam yahbut ma sugnaan ana taakhiira asalaati can waqtiha kaana jaa-izan bacda bayaan mawaaqiit waa maxay waa jawaaban bilmanci tana la yihahdaa jawaaban bilmanci wey inaad diiddo wixi saas ma la waan diiday jawaaban bilmanci wey tan ictiraad qaadixulmanci baa loo yaqaana waa soo marteen ba ilata hawlahaas lam yahbut ma sugnaan ana taakhiira asalaati can waqtiha kaana jaa-izan bayaan mawaaqiit waaan horta waan inkari waxaan leenahay ma banaanayn bacda ma awqaatu salawaad la cadeeyo duhur halkaasu dhaca casrkaasa xilligaasa la tukada maqrib waa ka cisho waa ka intuu nabigu awqaada sharxay waxaan leenahay ma banaanayn in salaad waktiga la dabamariyo walaa daliila calaa dalika ilaa qisat اlkhandaq daliil arrintaa tusi taakhiirkana ma jiro oon qisat اlkhandaq ka ahayn fainaha hiy alati istadalla biha man qaala dalika culamada qabta taakhiru salaati can waqtiha limaslaxati aljihaad salaat nabiy yom alkhad un bay daliishaan wax kalena ma hayaan buuri walaa xujata fiiha iyaduna mxuu ahaaye jawaa tana waa mxuu ahaaye tii hore waxay ahayd waa jawaaban bilmanci tana waa maxay waa jawaab ah, mxuu ahaaye lagu jawaabay bilictiraaf bushi baa lagu keenay ictiraaf waa maxay waa in laga niqaasho taxqiiqa taxqiiqa dilaa waju dilaalaan ka niqaashina waxaan leenahay abadan daliilka aad daliishateen dilaaladiisu meeshaad dhigteen ma aha waxaad dhigteenna ma tusahayo walaa xujata fiha liannahu laysa fiiha bayaanu qisat lkhandaq kuma jirin caddayn la cadeeyey ana taakhiira min الnabiy kana can camdin horta waxaan leenahay soo suga nabigu inuu si kas ah salaada u dibdhigay soo caddeeya ma haysa bal lacalahu kaana nisyaanan intan dambe min hada laga bilaabo walaa xujata fiih laga bilaabo ilaa xarafka u dambeeya xaafin xajar baa soo gooriyey fi baad wa qaala bnu اlqayim fi اlhadyi marka wuu u bogay faاstaxsana walam yucaqib doodii soo socda si wada uu ku khatimay dhaqan wuxuu leeyahay ra'yu asagoo dooranayo wuu ku gunaanadaa ra'yigiisa u dambeeya mujaladka toddobaad afar boqol toddobaatan iyo saddex ilaa afar boqol toddobaatan iyo afar ba lagu laaban karaa waa hadalkan dheere ibnu qayim uu ka guuriyey xaafidku fawaaidna waa ku daraa mujallka toddobaad fatxulbaariga afar boqol sodatan iyo saddex afar boqol sodatan iyo afara lagu laabto <clears throat> sheekh wuxuu uhi walacallahu kaana nisyana waxaa laga yaabaa inuu nabigu hilmaanba kaga tegey intii jihaadkii iyo halgankii mashquuliyey inuu iloobay baa laga yaaba wa fi lqisati qisada khandaqna waxaa ku jira maa yushciru bidalika maa yushcaru baa ii qor aniga lakin maa yushciru bidalika fiican ama wax lagu dareemi karo ama ku dareensiinaya inta waa suuragal faina cumara lamaa qaala lahu ya rasuul allah cumar markuu nabiga ku yidhi maa kitu usalli alcasra xataa kaadat ishamsu taqrub cumar ba nabi allow salaada casr anugu waaban waxaan sigay inay dhaaftaba intay gaalina mashquuliyeen baaban salaada casr idhaabi dhaafi gaartay nabigu wuxuu yihi wallaahi maa sallaytuha anugu waaba tukanin adaaba tukadoo soo gaaray casari anugu waaban halmaamay baa laga fahmi kara naqaym kuleh uma qaama waa istaagay fasallaha waa tukaday wa haada hadalkan nabi maxamed dhaxmar cumarna mushcirun ku dareensiin بأنه sلى الlaه عليه وsلم kaana naasiya wuu hilmaansanaa bima huwa fiihi min الشhuغل wuxuu ku halmaamay mashquulkii ku jiray ciidankii buu dagaal gelinhaya dhaawacii baa la gurahaya dhaawacii baa la hortaagan yahay niman baa raba inay soo daataan camri cadwadda iyo najdiin baa raba inay ikhtiraaq sameeyaan oo iqtixaam sameeyaan hor istaag baa lagu jiray mashquul baa la ahaa xagga mar xagga mar nabigu dagaalgeliyu ahaa wuxuuna ku mashquulay wixii hawshi taagnayd walihtimaami bima huwa fiihi min الshغل wاlاhtimaami iyo danayn uu nabigu danaynaya bamri اcaduw اmuxiiطi bihi cadowga hareereeyey isku geedaamay buu nabigu ku mashquulsanaa wa calىa hada haddaan ku dul dhisnay bu ta'wiilkani yakunu nabigu wuxuna qad akharaha bicudri nisyaan idan marka inagu waxaan doonaynay in atakhiir muxuu ahay camdan baa laga niqaashay la bilcudri kama akharahaa su dib oogu dhigay bicudri nawmi fii safarihi nabi maxamed oo socota iyo muslimiintoo socda dee salaaddii fajar bay yuu nabigu bilaal noo ilaali markaasay daateen xaaloo dhan bay guuraynhayn nistan bay dageen bilaal baa intuu ya seexday oo yidhi su u fiirinay meeshii waagu ka baryi lahaa buu hashiis ku tiirsaday hurdaa la tagtay qoraxda kuweelkeediiba toosiyey laba saac saddex saacoo subaxni bay tooseen nabigu waa ka tegey marka dibba uu marka u dhigay marka taakhiirka salaada fajar waktiga uu dhaafiye hurdaa dhaafisay tii salaadilcasar ee khandaqna waxaa dhaafisay nisyaan wasallaha bacda istiqaadihi wa bacda dikrihi liyatasaa litata'asaa bihi ummatuhu markaasuu tukaday salaaddii fajr bacda istiqaadihi wa bacda dikrihi muxuu saa u yeelay litata'asaa inay ku dayato ummatuhu nabigu ummadiis bihi waljawaab ahaani taasi waa maxa waa in la diido layahay maba dhicin baa nabigu inu takhiriya salaad camdan <coughs> waljawaabu ahaani jawaabta labaad ana hada calى taqdiiri hubuuti haddaynu ku qadarna in nabigu ay dhacdayba inuu salaadii casr yowma alkhandaq uu taakhiiriyo waxaa inamaa huwa fi xaali اlkhawfi wاlmusaayafa inamaa huwa fi xaali اlkhawfi wاlmusaayafati xilligay cabsidu jirto iyo is muxuu ahay seefaynta musaayafadu waa in marka seefta altixaam wاlmulaaxama marka seefta laiskula tago ee seefaha laiskula baxo ayaa marka laga hadlaya cinda dahashi marka laga wareero ee la halmaamo can tacaquli afcaali الsalaa markay xaaladdu aad u adkaato oo iltixaam dhaco oo fooda la isgeliyo oo turadood laiskula tago xilligaa waxaan leenahay waxaa banaanta akhiru salaa oo waxaa jira ninkii maxaa jira ninka isku daya xilligaa inuu tukado waxba ma garanhaya buu sheekhu xilli ay baashu isgasho oo benedka la isgelinhayo oo muxuu ahay bamka la isku dhiibahayo oo nin hebelo hebel qaba ay tahay waktigii hadduu galo salaada waan taakhirinayna casar baad ka dheegtee muxuu ahaay fajran hadday ta o la taakhirin bay leeyihin waan ku dhisi karna maxaa yeele xilligaas wuxuu salaada inaad khushuucdaa la rabaa waxaad akrin inaad garataa la rabaa ninkan dil iyo iska qaba iyo gabbi iyo xaabad rid mooye fahmo kaleba ma haysidba marka laa salaata bu marka waxaan ku xambaaraynaa akharahu akhara salaata camdan laakin inamaa kaana fi xaali اmusaayafati wاlkhawf inda dahsh cinda adahshi marka laga argaxayo wey ama laga wareerayo can tacaquli afcaali الsalaa salaada afcaasheeda in la tamo la dhuuxo iyo wlityaani biha in ayada afcaasha la yimaado wاصaxaabatu saxaabaduna fii masirihim ilaa bani qurayda lam yakunuu kadalika waa qiyaasan maca faariq ma kaliya xaaladii reer bani qurayd saxaabadii iyo xaaladii nabiga yowma alkhandaq isku baab ma aha laba shay on isqaban karin issaarin bu sheeku leh bal kaana xukmuhum xukmu الصaxaaba fii bani qurayda xukma asfaarihim ilى اlcaduwi qabla dalika wa bacdi xukumkii saxaabada reer bani qurayda u duula waxay ahaayeen niman musaafiriin baan ka soo qaadi karna bacda alkhandaq iyo wa qablahuba nin musaafirana waa nin socdo miyir qabo tukan kara degi kara shaqaysan kara amaa nabigu yowma alkhandaq xaaladiisu waxay ahayd xaalad fooda la isgeliyey oo raggu aan muxuu aysan awoodi karin inay tukadaan wamacluumun waxaa la ogyahay annahum lam yakuunuu saxaabadu inaysan ahayn yuahiruuna asalaata can waqtiha waxaan la ogyahay saxaabadu markay safraan ama duulaamaha kala galaan inaysan salaadda ay taakhiirin jirin aysan taakhiirin jirin walam takun quraydatu miman yukhaafu fawtuhum ree banu niman fakanay ma ahayn gaala cararaysa oo la baacsan maysan ahayn niman meel degan bay ahaayeen oona dhaafaya maysan ahayn fa inahum kaanuu muqiimiina bidaarihim niman ku degan degan bay ahayn meeshay deganaayeen iyo degankoodii fa hada muntaha aqdaami اfariqayni fi hada mawdic ah, muntaha aqdaami اfariqayni fi hada mawdic wuxuu ihi intaas dooda aan ka soo hadlay labada kooxood aan dood siiyey niman ba aad ugu qilbiy arkayseen nimankii dambe sheekhu aada ugu qilbixiyey oo hal safxo xaashadan bu ku difaacay nimanka ugu qilbixiyey waxaadna moodaa siduu asagu sheegay inay xoog badan tahay oo nimankan dambe ay saxan yihiin nin walba lugtiisii meeshu raadkiisi meeshu u dambaysaan gaadhsiiyey buuri nimanka hore waa u qilbixiyey inay yihiin niman macduuriin ajir leh daahiru nas ku dhageen halkaasaan mariyey tallaabadii u dambaysay qaadi kareen baan u qaaday buuri kuwa kalena meeshu u dambaysan u gaadhsiiyey marka adagoo kale xukuma buuri marka adaa bilahi tawfiiq